بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج المسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى بن سعيد في باب متى يقوم الناس للصلاة darsigeeni u dambeeyey cashirkeeni waxaa ka mid ahaa inaan ka hadalay ducaaء الاstiftaax siyaqda iyo adkaarta iyo ducooyinka ku soo arooray inay kala duwan yihiin waxaa u mashhuursanna ay ka mid tahay riwaayada muttafaqa ah oo ah allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi waalmaqrib ila akhirihi int laga dhameeyo iyo riwaayada fi saxiix muslim ku sugan wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati walard xaniifa wama ana min mushrikiin iyo iyaduna sunanka midda ku sugan oo ah subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka smuka wa tacaala jaduk waxaa ugu baraarujinayaa sheekh axmed jaza allahu khayran inuu carabka uu ku dhacay inaan akrinay kafaarat lmajlis kafaarat lmajliska meeshii ku sheegnaan gelinay ducaa istiftaaxi markaa ma ahayn midda aan akrinay waa kafaarat lmajlis anigu sidaas ugu baraarujiyey marka carabki waa laga yaabaa inuu adkaartii iyo tasaabiixdii iyo taxaamiidii iyo takbiiraadkii isshabaheen isku dhaceen marka haddii aan carabka ku khalday ama aan sabqulisaan ay dhacday ogaada istiftaaxa ama ducaa istiftaaxa ku sugan sunanka waxaa weeye subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka smuka wa tacaala jaduk alimaam ibnu qayim aljawsiya raximah llah wuxuu asagu rajaxay oo uu fadilaya middan haddaan ka hadlayno ah riwaayadaasi tasbiixda ka hadlaysa iyo taxmiidda iyo tawxiidka ka hadlaysa oo maadaama oo waxay xumbaarsan tahay ay tahay tawxiid iyo tasbiix iyo taxmiid waa sharafu lcilmi bisharaf almacluum wuxuu shaygu sharaf ku yeeshaa mar walbaba waxa uu ka hadlaayo iyo macluumka dhinacaasu asaga ka fiiriyey laakiin min xayu sixati lisnaad waxaa weeya saa sheegnay riwaayo muttafaqa iyo riwaayo fi saxiix muslim iyo riwaayo sunanka ku sugan xagga sidaasay u kala koreeyaan markay dad u fiirsatana dhammaantood tawxiidna waa ku jiraa tadaruc iyo ducana waa ku jirtaa oo ma kala dhacaan laakiin waa ijtihaad uu ijtihaaday alimaam ibnu qayim shamsudiin raximah llah qaala baabu mataa yaquumu nnaasu lisalaad dadku goormay u istaagayaan salaada salaaddu waa la aadaamay aadaankuna wuxuu ka dhigan yahay iclaam dukuul lwaqti in waktiga la galay baa dadka la ogeysiinaya waa qayb ka mida ah xikamta iyo waxaa loo jidaya xikam kalena waa lahaan karaayo dardu shaydaan baaba ka mida ah. shaydaanka lagu fiijiyo xataa waxaan salaad loo tukanaynin iyaa soo maray in haddii wax aad ka shakido oo waswaso shaydaan iyo jinni iyo wax saas oo kale in lagu aadaami karo xadiid baa soo maray riwaayat abu saalix asamaan laakiin aqimku waa watiga waa salaada gelitaankeeda qiyaamu salaad salaada in la gelayo oo loo istaagay bay iclaan u tahay dadkii marka maamuumiinta ahaa ee masjidka ku jiray ee salaadda ku sugaayay goormay istaagayaan oo safka ay hagaajirayaan culimmadu masaladaasay ka hadlaan oo mar waxay leeyihiin qaarkood xaya cala salaad marka la marayaa la istaagi qaarna qad qaamat salaad baa la istaagi saxaabada xataa anas bin maalik waa laga wariyey qaarna waxay leeyihiin maya markii la bogo aadaanka aqimka la bogo markaasaa la kacaya masalada hadda soo socotay ah nabiga calayh salaam uu yidhi ilaa diyaaratana kicina iyaduna waa masalo kale oo gaar looga hadlo oo raacsan masalat lirfaaq xagga rifqiga iyo dhimrinta iyo raxmadda nabiga sala allahu calayh wasalam imaamkii oon soo gelin haddii intii muadinkii uu aqimo lasii istaago waxaa dhici karta imaamkii inuu yardaahayo wax mashquuliyay oo qof uu hadal u hayo wayba dhacday mararka qaar nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii salaaddii la aqimay inuu nin la shawray oo hadal uu nabi allo danbaa kaaleh intuu yidhi nabigana uu iskaga tanaasulay oo uu hadalka ka dhagaystay ilaa saxaabadii qaarkood ay lulmoodaan waxaa dhici karta maya eh inuu imaamkii markuu aqilkii maqlo uu ku baraarugo inuuna daahir ahayn oo qabays iyo weyse iyo waxyaalo saasoo kale uu galo saa darteed in la sugo imaamku inuu soo baxay sidaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa uu ku yidhi taasna marka wujuubna ma aha sunniye oo hadda gaarana ma ahee waa masaa'isha ku timid rifqiga iyo dhimrinta iyo qofkan in loo turaayo saasay culimmadu u bateen walidaalikaay isu khilaafsan yihiin istaagga marka la bilaabo aqimkaba hal istaagay iyo maya ee qad qaamata salaad xataa xanafiyada masaa-ishooda qariibka waxaa ka mid a ah, xaya cala salaad baa lagu istaagay qad qaamata salaad markuu muaadinka leeyahayna imaamku allahu akbar buu sii dhihi sugi maayo inta dambaba iyaguna xaraaftaaba qabta qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim wacubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can xajaaj sawaaf qala xadaana yaxya bn abi kaiiri an abi salamta wacabdillaahi bn abi qataadata an abi qataada abi qataadata alansaari farisi rasuul illaah min fursaani saxaaba buu kamid abi qataada alxaari ibn ribciy magacii saxaabada alxaari ibn ribci radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaat salaadda markii la aqimo falaa taquumuu ha kicina xataa tarawnii ilaa adiga aragtaan sababtuna waxaa weeyaan in la daaho nabiga uu yar mashquul kala qabsado oy saxaabadu istaagii ay ku yar adkaato wixii salaaddii nabigoon soo gelin lase istaagayna waad arki doontaa wixii oo intii markii la aqriyo nabigo masaajidka jooga haddana uu nabigu calayh salaam saxaabadiisa qaar ka mida la hadlay intaba laakiin masaladan waa uun turitaan wey turitaan wey nabigu u turayaa saxaabada ee dhib malaha hadduu qofku iska istaago markii aqimkaba la bilaabo ama aqimka uu dhammaadaba wa qaala ibnu xaatim wuxuu yidhi idaa uqiimat markii la aqimo ow nuudiya la aadaamo aadaankaasna hadda aqimka loo jeedaa waxadaana abubakr bn abi shayba xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can macmar aala abubakr waxadaana ibnu culayata ismaaciil bn ibrahim bn muqsam can xajaaj bn abi cumaan xajaaj bn cumaan asawaaf qaala waxadaana isxaaq bn ibrahim alxandari ibnu rahaweyn abarana ciise bn yunas bn abi isxaaq asabeeci cabdrazaq bn hamaam asancaani can macmar bn rashid asdiy waqaala isaq isaga wuxuu yidhi abarana waliid bn muslim qurashi can shaymaan kulum can yaxya bn abi kaiir can cabdillahi bn abi qataada can abi can nabiy sala allah alay wasalam midaaru lxadiid cala bni kaiir yaxya bn abi kaiir buu ku wareegaya inta kalena waa mutaabacaad wazaada isxaaq fii riwaayati xadiida macmari wa shaymaana wuxuu ku ziyaadiyey xataa tarownii qad kharajtu ilaa adiga aragtaan anoo soo baxay qaala xadaana haaruun ibnu macruuf waxarmalat ibnu yaxya qaala xadaana ibnu wahbin akhbaranii yunusun can ibni shihaabin qaala akhbaranii abu salama bin cabdiraxmaan ibni cawfin samica abaa hurayratu maqlo yaquulu leh uqiimat isalaatu baa la aqimayo faqumna waan istaagnay facadalna sufuufa sufuuftii baan deena toosinay qabla an yakruja ilayna rasuulu ullah intuu nabiga noo soo bixin calayhi salaatu wasalaam ma markaa inta xadiidka horaa horreeyey makana horreeyey lama yaqaan laakiin inay dhacday nabigoon soo bixin calayh salaam in sufuuftii lasii diyaarsaday faataa rasuulullah nabigana waa yimid calayh salaam xataa idaa qaama fii musallaah meeshii musallaheeda nabiga uu ku tukan jiray ilan mixraabkan iyo godkan hadda la samaynayo ma jirin xilligii nabiga sala allah alay wasalam ee imaamku uu galo oo warkii wixii ka dambeeyey markii bacd alkhulafaa iyo umarada iyo la ataagay ayaa waxaa la yidhahda maqsuura ayaa la sameeyey waa kii mucaawin sufyaan la dhaawacay ee camar binu caas u baxsaday ee cali bin abi aalib ay khawaarijta dileen eh marka markii dambe meel maqsuura ah oo imaamku ugalaya sameeyeen xataa idaa qaama fii musallaah meesha uu nabiga calayh salaam istaagi jiray markuu tukanaayo markuu uu halkii istaagay qabla an yukabira intuuna salaadii gelin dakara wuxuu xasuustay wax buu xasuustay waxa uu xasuustayna macnaha iyo siyaaqa markaad u fiirsato in nabiga qabays lagu lahaa oo una qabaysanin tan weeyaan sida muuqata ee daahirka ah fansarafa nabiga waa gadoomay calayhi salaam sufuuftoo loo taagan yahay wa qaala lanaa wuxuu nagu yidhi makaanaku meeshiina taagnaada kol haddaad istaagteen fadhi ha ku noqonina isuga falam nazl kamaana zuulin qiyaaman inaan taagannahay nantadiruhu nabigana aan sugayna calayhi salaam xataa kharaja ilayna ilaa uu noo soo baxay walxaal qad iqtashala uu qabaystay isagoo qabaystay oo weliba yandufu ra'suhu madaxiisa ay ka tifqaayaan iyo timaha madaxa ma anbiyo biyo ay ka tifqaayaan fakabara salaadii buu galay wasallaa binaa waana tujiyey sala allahu alayh waali wasalam waa miduu markaa uga baqaayo nabiga alay slam ina qabsato saxaabada ay uga baqaayo gurigii iyo masjidkii baa isku dhow gurigii buu ku jiraa nabiga alayh salaam bilaa markii aqankiiba ogeysiini marka xaaladda nabiga ku sugan yahay marka waa dhici kartaa inuu wax keeni kara inuu mashquulo ama yardaaho marka intuu soo baxaayo in la sugo oo aan la kicin walow aqimkaba ha dhaceen taasaa marka xadiidkan haddii uu imaamku xasuusto markii uu safkii meeshiisii galay inuuna weyse qabin ama qabaysba lagu leeyahay sidaa nabiga uu yeelay calayh salaam isuga ma dhihi karaa haa waa dhihi karaa haddiina culays ku noqonaynin ama iyaguba sabirka ay leeyihiin oy ku qanacsan yihiin laakiin haddii hadal iyo nuunu ay bilaaban iyo isticjaal iyo deg deg inuu qof kale naayib ka dhigo dhowr hebeloo sii tuji salaada ayaa usii fiican qala xadaanii زhayr bn xrb xadaana wliid bn mslm qala xadaana abu cmr yani اwsaaci qala xadaana الزhriy can abi slm can abi hurayra radi اllahu canhu qaal uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqimay wasafa الnaasu dadkii waxay simeen sufuufahum sufuuftoodii bay simeen wakharaja rasuulula nabigana waa soo baxay calayh الsalaam faqaama maqaamah meeshii uu istaagayey salaaddu ku tukan jiray buu istaagay faawmaa ilayhim biyadihi markaasuu gacanta u ishaaray ana kaanakum meeshiina ahaada haka bixina fadhiga yani halkaas haka tegina wey isuga waayo riwaayada horena waqaala buu yidhi waqaala marka in qaaladaas macnaa ishaare ay ahayd iyo inuu iskugu daray labadaba fakharaja waa soo baxay nabiga calayh salaam kadib wakhtasala waqad ikhtasala isagoo qabaystay waraasu madaxiisuna yandifu lmaa ay biyo ka tifqaayaan fasallaa bihim waa dujiyey nabiga calayh isalaatu wasalaam arrimaha noocaas oo kale ehe dadka qaar laga yaaba inay xishood iyo yaxyax ay u arkaan haddii dee uu qofku iska sameeyo oo loo arkaayo in waxweyn oo dhibaato ayna lahayn ama curfiga waxba dhibaataa ah malaha dhibaato ma laha laakiin fuqahadu meelaha isleeyihiin qofka markii uu salaada ku jira ama uu xaalad salaada gudaheeda ay qabsato inuu insiraafo gadoomo ay tahay inuu si qayaxan ama maarata la fahmi karo usan u hadlo ama uu u dhaho ama loo fahmo inuuna tahaaro iyo wayse aan iyo waxyahay waysada ka dhurtay way ka tawriyaystaanoo xoogo waxay sameeyaan wax la yidhaahdo sarbeeb oo qofka isaga oo safka ku jira oo tukanaya hadduu ogaado inuu waysadii wayse uuna qabin ama khamiisba lagu lahaa ama salaadda dhexdeeda waysadii uga burto waa baxayaa gacanta wuxuu saarayaa bay dhehen sanka sanku saa gacanta u saaranaya dadku waa tuhmo badan yihin waa iska hadal badan yihin shakiga wadaa badan intay wax kale ku waxayn lahaayeen xoogo waxaad ka sarkinaysaa dannigaas dan nusuuga ah sankaad gacanta saaran saad ayaga u maleeyaan in gorar iyo wax kaa yimid oo sanka la dacarartay wax kalaana jiri kara way dhahaan fuqahadu waxaa kaloo laga fahmaya xadiidka biyaha ee lagu qabaystay mustacmalka ahee jirkaada intaad ku dhaqday baaqigoodii kugu haray inay daahir yihiin inay daahir yihiin madaxiiba biyihii nabiga ka da-ayo ka tifqaayo yuu soo garay masaajidka nabiga alai salaam biyahana janaabe iyo waxbuu kaga qabaystay marka maaulmustacmal waa daahir meeshay ku dhacaaniyo waxay taabtaan nijaas ma aha وxadثnي ibrahim بن muسى qال aخbarana wlيd بن mسلم عن اwزاaعي عن الزهري qال xadثna abu سلمة عن abi هurayra أna salaadu kaanat tuqaamu waa la aqimi jiray lirasuulilah nabiga calayh salaam baa loo aqimi jiray inuuna tujiyo fayaakhudu nnaasu masaafahum dadkuna safkooday qabsan jireen qabla an yaquuma nabiyu maqaamah intuuna nabiga meeshiisi gelin ayay dadkuna safka sii istaagi jireen marka waxaad garanaysaa waxba wujuub inaan ahayn imaamka hal la sugo imaamka markii la arko in la kaco waajib ma aha ee waa haddii de dadka culayskooda iyo tabartooda laga hadlaya qofbaa intaaba istaaggaa ku adag yahay waxadaanii salama bnu shabiibin qaala xadaana xasan bnu cayan qaala xadaana zuhayr xadaana simaaq bnu xarb can jaabir bnu samura qaala wuxuu yidhi jaabir radia allaahu canhu kaana bilaalun yu'adin bilaal baa aadaami jiray idaa goorta daxadat daxadat ishamsu ay zaalad can kabadi samaa qoraxda markay zuusho duhurka baa laga hadlayaaye qoraxda markay samada kabartankeeda ka zuusho oo inta aragtideenna iyo inaga muuqaalkeenna ay dhinacaasi iyo maqrib iyo qorax udhacay gees kaaga qabato hooskana uu isbedelo xaggan usoo leexdo xilligaas waa walu waqti duhri weeyaan xilliga markii la gaadho aadaami jiray falaa yuqiimu ma aqimi jirin xataa yakhruja annabiyu ilaa nabiga uu ka soo baxo calayhi salaatu wasalaam marka aadaankan asagaa salaxiyo u leh oo awood u leh oo waktigii lagu talagalay ee salaad waktigeeda ay gaadhaysa haddiiba la gaaro imaam ka fasax qaadan mahayo maadaama dhihi maayo laakiin aqimka waa inuu u tareebo oo u lug reebo imaamka faida kharaja aqaama asalaa markuu soo baxo nabigu salaaddu aqimi jira bilaal xiina yaraahu markuu nabiga arka calayhi salaatu wasalaam baabu man adraka ragcatan min asalaad qofkii salaada gudaheeda ragcad soo gaara adraka ragcatan qofkii soo gaara min asalaati salaadda ka soo gaara faqad adraka tilka salaad salaadda wuu soo gaara idraag baa la yidhi idraag adraka racatan fi salaa faqad adraka riwaayadan qaar oo intaa ka faahfaahsan oo man adraka alcasra dhehaysa casarkii qabla an taqriba shams adraka subxa qabla an mxuu ahaa adraka subxa qabla an tadluca shams adraka alcasra qabla an taqrib shams way jirtaa iyaduna oo idraagka marka waad fahanto waa xagga waktiga laakiin idraagyo dhowraa jira idraag bimacnaa alwujuub ah oo dad ayna wax waajib markaa ku ahayn yaa ragcad hadday ka soo gaadhaan xilligii wujuubkii ragcad wixii waktigii ka haray haddii u waajib ku noqoto salaadii faqad adraka salaad macnaheeda waajib bay ku noqon baa la wadaa mihaalka waxaa weeyaan qofkii majnuunka ahaa almajnuun walmuqmaa calayhi idaa aafaaqa qof waallaa ama miyir dabool ku dhacay baa miyirsaday salaadii duhur ama casar oo in ragcad laga tukada ay ka hadhay hal ragcad in laga tukado faqad adraka salaad salaadda waa lagu leeya waa tukan salaadaa tukanaya lanna majnuun wixii hore laguma laha ma qadaynayo qof waala wixii hore laguma laha laakiin wuxuu miirsaday oo indhaha kala qaaday oo shaydaanka iska naaray oo u arkay isagoo fayow oo xaaladiisa uu dib u aruursaday wixii salaaddii hal ragcada ka hadhay in laga tukado faqad adraka waxaa soo gelaaya man adraka albuluuq walxulub ilmihii yaraa dhallinyaradaha ayaa ama waxaa ku dhacay ixtiraam hadda kahor salaadda waajib kuma ahayn ixtiraamkii markuu ku dhacay manida loo jeedaaye ayaa ka timid markaasa u arkay wuxuu ogaaday inuu qaan gaaray inuu qaan gaaray markaa hal ragcad marka kaadhay waqtigii salaadda faqad adraka salaa salaadda waa lagu leeyahay waa inuu la imaado dahurat alxaa'idu haweenayda xaa'idadeed wanufasaa tii xaydka qabtay iyo gabadhii nifaaska ee umushaheed yaa waxay daahir noqdeen oo dhiig iska waayeen salaadii oo ka hadhay waqtigeedii hal ragcadii la tukado faqad adarka salaad salaadda waa laga rabaa inay tukato lanna xaaydada iyo muxuuaha nafasada umusha wixii salaadaha ama soo qadeeyaan ama soo celiyaan laakiin markii hal ragcadoo wax ka haray waqtiga intaa marku ka haray hadday daahir noqoto salaadii waa lagu leeyahay aslama alkaafiru gaalkii baa islaamay waqad baqiya min alwaqti qadra ragca in ragcad laga tukado wixii oo waqtiga ka haray yuu qof soo islaamona shahaatay waxaa leeyahay ka bilow adraka salaad waa soo haleela qofkaa waa lagu leeyahay taa waa xagga idraaguwujuubka wey idraaguwaktina waa jira idraaguwaktiga waxaa weeyaan qofkii salaadii waktigeedii casarkii wuxuu ka soo gaaray waktigeedii ragcad inuu ka tukado waktigii ka soo haray markuu ragcad tukadana gabalka baa dhacay qoraxda baa dhacday idraakulwakti weeyaan oo qofkaasi adraka salaata addaa'an salaadiisa waa addo ee qado maaha addo weeyaane qado maaha hal ragcad baadan waktiga ka soo gaadhay salaadaasi addo weyn addo weyn idraaku jamaacat اljumca iyaduna jumcada ayuu qofku wuxuu ka soo gaaray hal ragcada markii imaamkii tukaday khudbadii baa dhaaftay ragcaddii horaa dhaaftay ragcaddii labaad buu ka soo gaaray salaaddii jumcadeed faqad adraka salaad salaadda waa soo haleeroo jumcuu tukan laakiin haddii wax ragcad ka yar uu ka soo gaaro taxiyaatii buu ka soo gaaray salaadiisa duhur bay noqon afar ragcadood buu tukanaya afar ragcadood ayuu la imaan adraka almasbuuqu maca alimaami ragcatan faqad adraka qofkii masbuuq ahaa hadduu imaamkii ragcad ka soo gaaray ragcaddaasi waa soo gaaray oo waa haleelay waa loo xisaabi hadduu ragcad ka soo gaaro ama rukuucda ama faatixada iyo wax ka horreeyey marka waxaa weeye taana idraag saddexaad wey marka idraakaadkaasoo idilba xadiidku waa soo wada gelaya inkastoo qaarkood ay kuba قال وxadثna يحyى بن يحyى قال قرأت على مالك عن بن شهاaب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة الdوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل mن أdرك ركعة من الصلاة qofkii salaada hal رacad ka soo gaara faqad أdرka الصلاaةa salaadii waa soo gaare جamاacadii ragcadda uu ka soo gaaray hadduu jamacada soo gaaro waktigii hadduu soo gaaro ragcadinta ka dhimanta salaadiisa aaday noqon iyo أمثiladii kale sheegnay waxadaanii xarmana bn waxya qaal akhbarana ibn wahbin qaal akhbaranii yuunus can ibni shihaabin can abi salama bn cabdiraxmaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh waalih wasalama qaal man adraka rakcata min asalaati maca alimaam imaamka maciisa faqad adraka salaat tan marka waa jamaacadii waaye maca alimaam haddii la yidhi qaar ahlulcilmi kamidoo shaad ku tilmaamaya way jirtaa maca alimaamadaas ruwaadda intooda kale maca alimaam ma sheegaan waa shuduud ayay qaarkood dheheen laakiin waxaa la dhihi karaa waa ixda suwar mas'ala masaladan suwarkeeda suuro kamida weeyaanoo fii xaalati ictibaari iljamaaca qofka hadduu ragcad ka soo gaaro jamaacada waa loo ictibaari ajirka jamacada waa soo gaaray qaarna waxay leeyihin qabla tasliim intuuna salamo naqsanin hadduu soo gaaro jamaacadii waa leeyahay liqowlihi sala allah aleh wasalam famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimmuu maxaa yeelay soo ordoo jamaacada inaanaga tegaysa mau dhihin kolba haddaad imaamka ka soo gaadho wixii a ka soo gaadhay la tuko xilli xaalad kasta uu ku sugan yahay inta kalena taam yeel marka waxaa weye inaad ajirki leedahay oo jamaacada aad soo gaadhay ayay tusaysaa xadiikaas qaala xadaana abubakr bn abi shayba wcamru naaqib wazuhayr bnu xarbi qaaluu xadaana ibnu cuyaynata qaala xadaana abu bukray maxamed bnu cala ahbarana imubaaraki cabdullahi macmari walawsaaciya wamalikin bn anasin wayunus intuba waa ardadii zuhri zuhri nin arda badan buu ahaayo ardadiisana aad iyo aad u qiimadnaayeen xaa qaala xadaana ibnu numayr maxamed bn cabdilahi qaala xadaana abi cabdullahi bnu numayr xaa qal xadana ibn muana maxamed ibn muana qaal xadaana cabdwahaab athaqafi min cabdilmajidin jamiican can cubaydillahi kulu haulaai can zuhri intaba zuhri bay ka wariyeen maxamed ibn muslim ibn cubaydillahi ibn shihaab azuhri banu zuhra waa qabiilkii nabiga sala allahu alayh waalih wasalam reeabtigiis weeye nabiga alayh salam reeabtigiis nabiga hooyadiis waxaa la dhihi jiray aamina bintu wahab azuhriya marka qabiilka ay ka dhalatay weeye qabiilka ay ka dhalata binu zuhur la dhihi jir abu salaam bin cabdiramaan cabdiraxmaan bin coof isagana zuhri cabdiraxmaan bin coof soomaya zuhri sacd bin abi waqaasna zuhri oka can abi salamata can abi hurayra can nabi sal slam midl xadiid yaxya can malikin walaysa fii xadiidi axadi minhu maca alimaam lafdiga maca alimaam inta kale ruwaadda mayna sheegin wafii xadiid cubaydillaahi qaal faqad adraka salaata kullaha salaaddii o dhan waa soo gaaray taa ijmaac waxaa lagu yahay salaadoo dhan inuuna soo gaarin xagga daahirka macnaha laga fahmaayo adraka salaata kullaha maaha min xayu ityaani salaati kulliha maaha salaado dhan buu la imaaday ee waxaa loo jeedaa adraka salaata ay ajra salaata wa jamaacata salaat jamaacadii kulla uu soo gaaray uu helay uu helay oo ajirkii buu helayaabaa loo jeedaa waktigeediina waa soo haleelay oo qada ma noqonaysa adda adday noqonaysaa salaaddii qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya iyaduna amaratkilaafka waxaa ka mid ah qofka musaafirka ah qofka musaafirka ah hadduu ragcad soo gaaro ragcaddaa iyada ah hadday addaweyn adday noqonaysa aan dhahno macnaheedu waxaa weeyaan wuxuu la imaanu ragcaddii kaleu la imaan haddii kalena waa qadayn qaduhuna musaafirka qaar culamada ka mid a ah waxay qabaan inuu qadaynaayo afar ragcadood uu la imaanayo qasrigaa loo ogolayn qadaha <coughs> waa masale culamadu ay ka hadasha qaar waxay ictibaarayaan waktigay salaaddaa qadowday musaafir baad ahayd mise muqiim oo waxay raacaysaa xaaladii salaaddu ay ku tagtay ayay raaci bay qaab qabaan marra qaarna waxay leeyihiin may xaaladda aad markaa taagan tahay markaa musaafir baa tahay mise waxaa tahay muqiim waa masale aad loo niqaasho alimaam ibn rushd fii kitaabi bidaayat almujtahid oo aad oga hadlo قال xdثna يحyى بن يحyى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج عبدالرحمن alacraj cabdiraxmaan xadauuhu can abi hurayra oga warrameen ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal man adraka rakcata min asubxi subxiibuu wuxuu ka soo gaaray hal ragcada qabla an tadluca shamsu intayna qoraxdii soo bixin faqad adraka subxa subxii buu soo gaaray oo ragcaddaasi addaha dhacday baa la qallibi oo xoogga la siin hal ragcad buu tukaday ragcadda kalena qoraxda u soo baxday salaaddii waa soo gaaray waa addaa waman adraka ragca qada ma aha waman adraka rakcata min alcasri casrka ninkii ka soo gaaray hal ragcada qabla an taqruba shamsu intayna qoraxdu dhicin faqad adraka casr casrka waa soo haleelay salaadaas adda wey iyaduna qada ma aha وxadثna cبد بن حmaydin qال أخbarna cبدالرزاq أخbarna mcmر عن زهري عن أبي سلم عن أبي هريرة بmثل xadيiث mالك عن زيد بن أسلم وxadثna xسن بن الربيع qال xadثna cبدالله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري qال xadثna cروة عن cائشة cروة بن زبير عن cائشة رضي الله عنها qالت qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam xaa qaala waxadaana abu aahir waxarmala kiraahumaa can ibni wahbin wasiyaaqu lixarmana iska lehe qaala akhbaranii yunas can ibni shihaab ana curwa bnu zubayr xadaahu can caaisha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man adraka min casri sajdatan ninkii casrka ka soo gaara sajda ragcad baa loo jeedaa qabla an taqruba shamsu intan qoraxdu dhicin aw min asubxi subxi ka soo gaara qabla an tadluca shamsu hal ragcada qabla an tadluca intan qorax soo bixin faqad adrakaha salaaddaa waa soo haleelay wasajdatu inamaa hiya rakca sajdada waxaa loo jeedaa ragcad tasmiyati bacd wilaayaة اkuli waay وxadaثna xasan بn رabiiع qala xadaثna cabdالlahi بn mubaarak اlmarwaزي can macmar ibn rashidi can ibni daawuus cabdulahi can abihi daawuus ibn kaysaan alyamani can ibni cabaasin radi allahu canhuma can abi hurayra riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin riwaayat laqrana waa la yidhaahdaye qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu yidhi man adraka min alcasr ragca ninkii casalka racad ka soo gaara qabla an taqruba shamsu intayna qoraxda dhicin faqad adraka wakhtigaasna waxaa la dhahaa watu baruura waqtu baruura la yidhaahdaa ama indiraar ama asxaab watlacdaar eh, cudur waqtu fadiilihi waa tegey waqtulikhtiyaarkina waa tegey waqtuljawaazkina waa tegey xilligaas marka waxaa weeyaan waa unba qofkii dan ku qabato unbaa waqtigaa gaari lama ogola in la gaarsiiya salaadda waqtigeeda ilaa wati oo hal ragcad besa waqtigeeda ka haray inaad gaarsiiso ma banaana allahuma inaa cudur iyo arrin kale iyo nisyaan iyo waxyaalsaasoo kale ay qabsato waman adraka min salaadii hurdadiibu ka kacayo saasa waman adraka min alfajri ninkii ka soo gaara fajarka ragcatan qabla an tadluca shamsu faqad adraka sar waa soo gaar xaddaanah cabdullah cala bn xamaad xaddaana muctamir qaala samictu macmara bi hada isnaad baabu awqaati salawaati alkhams salaadaha shanta waktigooda waajibaadka yaa waxay u qaybsamaan muwaqat iyo mulaq qaar waktire iyo qaar aan waktiga ahayn lyamiin oo kale hadda kafaara gudanaysa dhaartaadii waxaa weeyaan idcaamu casharati masaakiin baa lagu yidhi hadda bixi iyo hadhow bixinna laga dhig in shita haddaad doonto waxaad bixinaysaa qabla alxinfi intaadan weli aadan dhaartaadi ka noqonin haddaad rabtana bacda alxinfi walamru fii dalika waasix arrintaas dhan way bannaan tahay laakiin waajibaadka qaar baa wakti leh kuwa waktiga laha waktigooda wuxuu u qaybsadamaa wakti muwasac iyo wakti mudayiqah wakti mudayiq waxaa la dhahaa waktiga cibaadada ayadaa micyaarka u ah cibaadadaas micyaarka u ah micyaar waxaa weeye macnaha cibaadada iyo waqtiga waa isku jaango'an cibaadadii waqtigii yaa isku jaango'an ka siyaama ramadaan maalinta ramadaanka soonka maalintaa waxaan haynoo soona ma geli karo soonka maalintaa waxaan hayn oo geli kara male marka mudayac baa la yidhaahdaa midka muwasacaana waxaa weeyaan waa waqtiga cibaadadii waajibkeedna lala imaan karo jinsigeedoo kalena lala imaan karo wixii waqtigii weli joogo ka salawaati maaratay awqaatu salawaat baa soo gelaya xilliga salaadaha iyo wakhtigooda dee duhurkii waad wakhtigiis waad aragtay laga bilaabo qoraxdu markay samada saa uga yar zawaalka aragtideenna ilaa an yakuuna dilla kulli shayin milahu qofka iyo hooskiisa ama shay walba iyo hooskiisa ay isleekaadaan bixadfi dilli listiwa marka laga jaro intaasoo dhan waa wakhti duhur oo meeqa salaadood baad tukan kartaa intaasoo salaadood watamoosaca la yidhahdaa salaadaha markaa wakhtigoodaas qur-aanka kariimka ilaah waa kale ina salaata kaanat cala almuuminiina kitaaban mawquuta wati muadada oo ilaahay adeeyey bay leedahay oo ilahay baa adeeyey si markaa ijmaala aqimi salaata liduluki shams ila qasaqi leyl wa qur'aan alfajr qaarkood waa la sheegay inta kalena sunnada nabiga cala salaam baa caddaysayoo intaas kitaaba mawquutata waxa soo geli maa bayanahu nabiy calayh salaatu wasalaam wuxuu nabiga caddeeyey oo soo hosgelaya dhammaantood waanzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim bay soo wadagelaya iyo adiicu llah wa adiicu rasuula iyo nacam naam laakiin waktigaas muwasaca ah haba ahaada waasaxe maxaa fadli badan waxaa fadli badan waktiga awalkeeda laga tukado cumuumka nusuusta shareecada ee nagu boorinaysa cibaadada loo degdego wasaabiquu iyo saabiquu ila maqfiri iyo saaricu iyo muxuu ahaa fastabiqu lkhayraat iyo tanaafuska aayadii ka aayadda ka hadlaysa iyo wafii dalika falyatanaafasiin waxaasoo dhan waxay keenaysaa in cibaadadan markay kugu waajibtaba aad horay kala imaato horay kala imaato sidaasaa afdala dimadaadii inay beri noqoto oon dayn lagugu lahaanin oo adiga oo nadiifa haddii ay kuu imaanayso geeridii ay kuu timaado iyaduna leanna war looma hayo naftu goortay baxayso marka inaada waxba tasaahulin laakiin wakti ahaan waasac weeyaan waktigii waa waasacoo qofka dhexda ka tukada waxba dembi ah korkiisa ma aha adduunka haddii toddoba sac la tukanayo sideed haddaad tukato waxba dhib ma laha oo salaaddii halkaa xilligaas la tukado jamaacadana xilligaas lagaba dhigto wax dambiga ku soo gaari ma jirto ama xadiidka afdal acmaal markuu nabiga ka hadlaya riwaaya la weydiiyey asalaatu calaa wali waqtiha asalaatu calaa awali waqtiha riwaayada saxiixa waxaa weeyaan asalaatu calaa waqtiha salaad waqtigeeda la tukado waqtigana ama awal ama ah dhacda intaba uu soo gelaya ama awal waqtiha riwaayada dhehaysa waqtiga ugu horeeya waa riwaaya daciifa riwaaya daciifa weeyaan laakiin culummadu waxay u qaybiyaan waqtulfadiila iyo waqtulikhtiyaar iyo waqtu daruura qaarkoodna salaadaha qaarkood sida salaadda casaroo kale waxaa loo qaybiyaa shan waqti bay u qaybiyaan shaaficiyadoo kale oo waqtu fadiila iyo waqtulikhtiyaar iyo waqtuljawaas eh, bilaa karaaha iyo waqtuljawaas maca alkaraaha iyo waqtulcudri waqtulcudriga waa haddii duhr iyo casar la jamcinaayo casarka waqtigiisa waqtiga waqtiga casarka salaadda casarka duhurka haddii loo raro oo xilliga duhurkaba la tukado salaaddii marka waqtigeedii maana tukanin ee cuur daraaddeed iyo cudurdaar iyo safar darteed iyo xaj iyo arrimahaas oo kale iyo carafo maalinteedoo kale ayaa waqtigeeda waqtaalahe loo tukaday oo jamcu taqdiim waaye arrimahaas u kala qaqaybiyaan qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana laydun xaa qaala xadaana ibnu rumxin qaala akhbarana layd can ibnu shahaab ana cumar bn cabdilcasiiz ahara alcasra shayca casarkiibuu dibdhigay shay-an xoogowbuu dibdhigay faqaala lahu curwa uu ku yidhi ama ina jibriila qad nazl waktulfadiilihibuu rabaa inuu la imaado ama haddii aan la gaadhsiinin taakhiirka taakhiir oo waxaa jirta gaari kara xilligii karaahiyada xilligii karaahiyada casarka in dib loo dhigo ilaa ay qoraxdu ay iskiraan jaalle ka noqoto halkaa in la gaadhsiiye ma fiicna <clears throat> marka salaadii casar buu dibdhiga cumar bin cabdilcasiis masaladaasi oo kale muqiire binu shucba iyo abu mascuudna way qabsatay iyaguna way ka wada hadleen tanna taabiciintii weeyaanoo curwa binu zubayr iyo camar bin cumar bin cabdilcasiis waaye marka masaladaas taakhiirka waxaa dhici karaa inan xadiisana ayna maqal afdaliyada sheegaya ama meahee ay mashquuleen baa dhici karta ana cumar bn cabdilaiiz ana cumar ibn cabdilcasiis eh, alamawi bani marwan buu ahaaye imaam caadir ahoo qiimo badan buu ahaayo oo markii xilligiisi la soo gaaray wuxuu khilaafadii iyo hogaankii iyo maamulkii ummadda uu waafajiyey calaa minhaaji nubuwa khilaafadii nabiga alay salaam saxaabadii khaliifka aheed iyo waddadii nabiga alay salaam waafajiyey si cadaalada ayuu wax ku maamulay wixii madaalim oo dulmi oo boqoradii ka horreeyey ay sameeyeen oo dhanna waxala raddow madaalim ayuu sameeyey in la celiyo dib loo celiyo asagana waa ismoora duugay wa allaala wuxuu haystay oo ina madax baa tahay iyo reer usra maalikaa iyo qoos madaxtinimaad tihiin wixii dhan uu ku soo helo dhanba waa ka farxashay marka waxay ku daraan culimmadu cumar binu cabdilcasiis qaarkood waxay ku laqabaan sida imaam shaafici iyo hawri iyo ay dhahaan waxay dhahaan alkhaliifa alkhaamis khaliifkii shanaad bay dhahaan afarta khulafaa raashidiinta iyo cumar bin cabdilcasiis wuxuu ku mutaystay waddadii iyo tashabbuhii uu shabahay nimanka qiimaha badan fatashabbahuu in lam takunuu milahum ina tashabuha bilkiraami falaaxun weeyaanoo qof wanaagsan haddaad raacdo almaru maca man xaba weeyaan qoladiibuu raacay hase yeeshee middan ah maanta masaladan fiqiga ah ayaa yuka duufay ama lagu haystaa oo laga saxaaya isaguna dee markii uu caddaystay waa u qaatay cumar bin cabdilcasiis akhara alcasra buu dib dhigay shayan xoogow faqaala lahu curwa ku yidhi soo ma amaa calinta baa ku jirta meesha ama ina jibriila malkuljibriil malkuljibriil calayhi salaam qad nazal waa soo degay samadu ka imaadaa jibriil fa sallaa markaasuu tujiyey salaad buu galay duhur buu ka bilaabay imaama rasuulilaahi asagoo ah sal la alay wasalam nabigu imaamu noqday oo laylat isra wlmicraaj habeenkii salaadda nabiga lagu faradiyeel isagiiyo ummadiisa shan salaadood habeennimadiibuu nabigu ku soo laabtay gurigiisiiyo meeshuu jiifay waagiba wuxuu u badiy isagoo maka jooga salaadii subax lama tukanin salaaddii subax lama tukanin waxaa laga bilaabaa duhur oo waxaa lagu magacaabaa duhurka salaatluula salaatuluula baa lagu magacaaba lianna awal salaatin sulliyat maxaa loo tukan waayey subaxii wujuubkaasi salaada markaasi wuxuu ahaa wujuub mujmal wujuub mujmal buu ahaa shayga mujmalka aheen caddayn kayfiyada iyo sifada iyo cadadka iyo waktiga iyo shuruudda midna aan la haynin samicnaa wa baa taagnaan ilaa lagaga caddeeyo ilaa lagaga caddeeyo samicnaa wa aacnaa waan qaadanay laakiin bayaan baad u baahan tahay jibriil marka duhurkii buu nabiga tujiyey calayh salaam shan salaadood buu tujiyey wakhtigoodii awalkuu ka tujiyey maalinkanuu soo daray aakhirkii waa dare ka tujiyey alwaqti maa bayna hayadayn ayaan mari doonaa labadaasi waqtigu udhexeeyaa fa sallaa imaama rasuuli illaahi faqaala lahu cumaru cumar baa marka marka maxaa salaada udubdhigaysaa a jibriil waa ka waktiga nabiga calayh salaam baraye oo saasaa ahamiyad iyo loo siiye qiimo wakhtigaas sida loo ilaaliyey jibriil baaba loo soo diray nabiga cumar baa wuxuu yidhi ibnu cabdilcasiis weeye iclam waxaad ogaataa u fiirsataa maa taquulu yaa curwa curwa waxaad sheegaysa u fiirso sanad baa lagaa rabaa iyo warkan inaad meel saarto ma jibriil baa leedahay mucalim salaada nabiga alay slam waaa u istaagay istaajiyey oo imaam u ahaa oo baraya jibriil miyaad leedahay oo hadda jibriil baa imaam noqday nabi maxamed oo ka fadli badanna gadaal buu taagnaa miyaad leedahay masalatu tafdiil meesha lagama hadlayo mucalim baa laga hadlaaya waxyi iyo cilmi loo soo dhiibay iyo arday wax la baraayo ama loo wayooday wayi la baraayo in saxa tacbiir faqaala wuxuu yidhi curwa marka waa la qabsaday wuxuu yidhi samictu bashiir xadiidkii waa sanad buu u yeelay saasaad ku fakaraysaa qofka hadduu sanad sameeyo oo isnaadiyo sanad iyo naskan iyo wuxuu sheegaayo uu daliil u sheego waa badbaaday samictu bashiir bin abi mascuud baa maqlo yaquulu leh samictu abi mascuud baa maqlo yaquulu leh samictu rasuula allahi sala la samaac buu ku wada wariyay simac yaquul asagoo nabigu leh nazala jibriilu markuu jibriil baa soo degay faamanii imaam buu ii noqday fasallaytu maca waan la tukaday uma sallaytu maca waan la tukaday sallaytu macadaa hore waxaad ku magacaabi duhur salaytu macahu duhran uma salaytu macahu casarkii oo kale la tukaday uma salaytu macahu casar maqribkii uma salaytu macahu cishihii uma salaytu macahu subxii waa shan yaxsubu wuxuu xisaabayaa biasaabici hamsa salawaad shan salaadood buu xisaabayaa shantii salaadood buu nabigu calayh salaam waxaa tujiye oo baray wakhtiga la gelaayo isi loo tukani jibriil sidaasay salaadu u leedahay mucallim qofkii aan mucallim la'aan salaad iska tukadana salaadiisii waxaa laga yaaba mar walba inay jaban tahay qaala akhbarana yaxya bnu yaxya tamimi qaala qara'tu cala malik can ibni shihaabin ana ana cumar ibna cabdilcaziizin akhara salaata yowman maalinmu salaad dib dhigay fadakala caleyhi curwa bnu zubayr baa u galay tanna waa naseexadii bay ka mid tahay oo dadka madaxda in loo naseexeeyo oo loo lawaaniyo oo xaqa loo sheego way fiican tahay addiinu naseexa buu nabigu yihi sala allah aleh wasalam ama ha qaataan ama iyan qaadanin laakiin naseexa la rabaa fa akhbarahu ana almugiira bnu shucba inay qaataan baa u fiican lakiin adiga waajibku waa kaa dhacay macnaha saas ana almuqiira bnu shucbata akhara salaata salaadii buu dibdhiga yowman maalin waalxaal huwa bilkuufa isagoo kuufa joogo madaxdu ka ahaa fadakhala calaya ibnu mascuud alansaari baa u galay waa saxaabi isagoo kale ah faqaala wuxuu yidhi maa muqiira muqiira mama sidana samaynayso ninka madaxda imaam dadka u ahaan jiro dadka tujin jira mas-uuliyaadka xilalka kalena mashquul buu ku yahay xilka ugu weyn oo imaamnimadaana isagaa iskale waa dibdhacnimo iyo nacasnimo inuu adduunyadiina madax qofka ka noqdo imaamadii saxdaheed ee wajcalnii lilmuttaqiina imaaman ilaahay laga baryaayey ee ibraahim calayhi salaatu wasalaam markii liimtixaamada u baasay ilaahay uu yidhi inii id ibtala ibraahima rabuu bikalimaati faatamu qaal inii jaaciluka linaasi imaama imaam baa laga dhigay wataa midda imaamnimada dhabta ah. imaamta ugu fiican waa middaas qofka inuu dareemaa la rabaa mas-uuliyadda haddii mas-uul lagu magacaabo waxa ugu horeeya lambarka koobaad taagan waa mas-uuliyadda diinta waa calaaqada rabbi waa waajibka ummadda ka saaran diintooda taasaa ugu horeeya laakiin hadduu yidhaahdo waxba igama gelin ah, oo wax allaala wixii munkaraad aha iyo macaasi aha oo magaaladiisii iyo deegaankii uu madaxda ka aha ka dhacaayo uun danba ka lahayn adduunyo uun daba socdo keliya uu u maleeyo in waxaa uun madaxnimadiisa ay tahay taas waxaa weeye kow waa jahli labana waa khudlaan iyo cadamu tawfiiq waa fajilna'aan baa ku dhacday qofka asagaa waa inuu qofka madaxda munkarka ka hadlo daroogada iyo muxuu ahaa mukhaalafaadka sharciga ee faraha badan ee dhacaya mar walbaba mas-uul buka yahay xil ah, waa raaciin leenahay kullukum raac walimaamu raac wa uulun can raaciyatihi raaciyadiisaa la weydiin doonaa wixii la raaciyey waa la weydiin doonaa yaa muqiira baa la weydiiyey ninkii madaxda magaalada ka ahaa maxaa dhacay alaysa qad calimtum sooma ogid ana jibriila malkuljibriil inuu nasala soo degay samada fasallaa nabigu uu tujiyey fasalla rasuululahi uu la tukaday calayh salaam salaaddii duhurka uma sallaa casarkii fasallaa rasuululahi uu la tukaday uma sallaa maqribkii fasallaa rasuululahi uu ku daba xidhay calayh salaam uma sallaa cishihii fasallaa rasuululahi uu ku daba xidhay uma sallaa salaaddii suba fasallaa rasuululahi uma qaal bihaada umirtu sidaasaa lii amray inaan salaadda kuu baro adigana sidaasaa lagu amray umirta inaad u samayso faqaala cumar baa licurwa wuxuu ku yidhi markuu xadiidkan u sheegay undur maa tuxadiu yaa curwa curwa waxaad sheegayso fiirso aw ina jibriila calayhi salaam ma melkuljibriil baa huwa aqaama min rasuuli illah nabiga u toosiyey oo imaam u noqday waqta salaati salaadda waqtigeeda u toosiyey faqaala curwa wuxuu yihi kadalika kaana bashiir bin abi mascuud buu sidaasuu yuxadiu can abihi ka warrami jir aabihina can rasuuli illah qaala curwa wuxuu yihi walaqad xadaatnii caaisha waxaan kugu darayaa maadaama la qabsaday wuxuu rabaa marka inuu ta'kiidiyo xoojiyo oo shakiga o dhan ka saaro xadiid kala qabso wa qaala cumar wuxuu yidhi walaqad xadaatnii caaisha waxay ii sheegtay radi allahu canha zawju nabiyi sala allah alay wasalam xaaskii nabiga ana rasuula allah nabiga calayh salaam kaana yusalli alcasra inuu tukan jiray waashamsu fii xujratiha washamsu ey wa mawqi shams qoraxdaa iftiinkeeda loo wadaaye fii xujratiha qolkeedii iyo gurigeeda ay ku jirto iftiinkii qabla an tabhar intii una maaratay ayna ka kor noqonin qabla an tadhar kayfa tadhar waxay ka kor noqonaysaa laanna qoraxdii waxay ku jirtay gurigii markii dee qoraxdii meel casar dheer wey kor bay ka haysaa kor bay guriga ka haysaa kor ayay guriga ka haysaa guryihina guryaha iska cariishaho iska mutawaadic ahoo meelo kala daldadaala weeyaan qoraxdiibaa guriga soo gelaysa haddii qoraxdii soo gashay kor ka soo gashay soo maaragtay marka casar dheer weeyaan ah, marka mar allaale qoraxda marka hoos hoosii socotaba qoraxda iyada aheyd meesheedii waxaa kusoo siqaaya hooskii hooskii hoos galbeedkii baa kusoo siqi marka ayadii waay maaratay eh, way kasii baxaysaa darbigii kusii socon kusii socon kusii socon ilaa ay ka baxdo hooskiina waa meesheedii u badeli wa saas xadaana abu bakr bin abi shayba wacamru naaqib qaala camr xadaana sufyaan can zuhri can curwa can caaisha kaana nabiyu sala allah aleh wasalam wuxuu yusalli casran wuu tukan jiri washamsu qoraxdoo daalicatun ka dhalatay fii xujratii qowladeed qolkayga qoraxda ku jirta iftiinkii baa loo jeeda lam yafi ilfayu hooskiina uun weli imaanin lam yadhar alfayu bacdu weli hooskiina uun ka muuqanin kor bay ka haysaa dhalada markii dee hoos u socdo qorrada u socoto hooskii waa meesha qarin intuuna hoos qarinin halkaas ay qorradu dhalada ay ka haysato gurigii waa gaaban yahay gees bay ka haysaa markaa xilligaas waa xilli casar dheera wey wa qaala abubakar lam yadhar ilfayu bacdu waxadaanii xarmala bnu yaxya qaal aqbarana ibn wahbin qaal aqbarana yuusca bnu shahaab qaal aqbarana curwa bnu zubayr ana caaisha zawja nabi sal sl abaradu ana rasuula lahi sal la alay waslam kaana yusalli casra buu tukan jiray washamsu ka xujratiha lam yadhar ilfayu una ka muuqanin fii xujratiha hooskii weli una muuqaninoo badelkeedii hooska badelkiisii qoraxdii baa ka muuqata xadaana lam yadhar ilfaygoodaasa fiican lam yadhar ishamsu riwaayada ogo rakaakaa ku sugan qaala xadaana abu bakr بن abi shayba وmن نman mحamed qaala xadaثna wkiic عan هiشhaam عan abihi curوة عan caaشha radي الlah عanهa qaalat kaana rasuul الlahi salى الlaه عalيه waslam mxua yusali اlcصr casrka ayuu tukan jiray wالshamsu waaqicatun ay ku dhacday way ka muuqato ku dhex jirto iftiinkeedii fii xujrta gurigeedii qaala xadaثna abu qasaan بn misbiciyi ومxamed بn muثanى qaala xadaثna mucaad وbnu شihaab qaala xadaثnii abi can qataad can abi ayuub ayuub alansaari can cabd لlahi bn cmr waa saxaabi can saxaabi iyaduna ana nabiy allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi idaa sallaytum alfajra haddaad salaada subax tukataan fa inahu waktun wakti weeyaan inahu waktun ilaa an yadraca qarnu shamsi qaraxda geeskeeda ilaa uu ka soo daahira alawal ee horeeyo inahu waktun ay waktun lisalaati alfajri laga bilaabo duluuca duluucu alfajri saadiq laba fajar baa jira midna fajrulkaadib baa la dhahaa midna fajrusaadiq baa la dhahaa waxay isu khilaafsan yihiin dhowr shay bay isu khilaafsan yihiin oo fajrulkaadibku marka uu soo baxo iftiinkiisu horta ma intishaaro saa uma faafay kor buu kacaa laba mugdi baa ka dambeeya mugdi ayaa ka dambeeya markaa tiraa shubxa ama iftiin baa kuu muuqda mugdi baa ka dambayni ama fajrka saadiqa ah isagoo waa faafaa jihoyn ku faafaa mugdina kama dambeeyo iftiinku si u socdo waagu ku baryahay ku caddaanaya marka waktigii salaadda haddii la gaaray ilaa qoraxda ay ka soo baxdo intaasoo dhanba wati weyaan intaasoo dhanba wati weyan uma idaa riwaayo oo eh, bacd ahlicilmi isfiraarka marka yaa lagu radiya xadiidkan qoraxda soo bixideeda laakiin waktigii baa soo sheegnay oo fadiiladii iyo ikhtiyaarkii iyo muxuu ahaa waktujawaaskii waxaasoo dhan yihi waqtulkaraaha uma idaa sallaytum duhra markaa duhurka tukataan oo waktigii la gaaro waa soo maray idaa daxadat ishamsu qoraxdu markay samada ka yar leexato weeye fa ina waqtu waqtigeeda waa jooga waqtu muwasaca waasaca ilaa an yaxdura casru ilaa casarka laga gaaro meesha waa meesha isku hayaan bayna jamhuur wa bayna imaam maalik gaar ahaan shaaficiyada maalikiyada waxaa weeyaan waxa la yidhaahdo ishtiraak ishtiraak bayna alwaqtayn ay shaaficiyadu qabaan oo casarka iyo duhurka waxaa u dhexeeya waqti ay wada leeyihiin haddii duhurka waqtigiisi la yidhi wuxuu ka bilowdaa zawaalka qorax ilaa an yasiira dulla kula shay milah wax walba iyo hooskiisana isleekaadaan casirkuna wuxuu ka bilowdaa bilowgiisa markuu uu wax walba iyo hooskiisa isleekaadaan ayuu ka bilowdaa markaa afar ragcadood in laga tukado oo duhurna tukan karto casirna tukan karto iyaa u dhaxeeya halkaas iskugu imaadaan maalig wuxuu le maya ee markaad xilligaa gaadho oo ay xilligaa saa u istaagtaba duhurna waa baxay waa mabaxay casarna waa soo bilowday ishtiraag ma jiray isku hayaan marka masla ada iyo ada amaratkilaafka meeshaas kasoo dhexaysa xilligaa ninkii tukada ma ada mise waa ada ayb faida salaytum casr casrka markaad tukataan faina waqtu waqtigii waa la joogaa ilaa an tasfara shamsu ilaa qoraxdu ay jaallo ka noqoto isfiraar cadiidii waa ka zuuri markaasay sii zacfaraan oo kale noqon faida salaytum maqrib marka maqribka xilligaa isaga isfiraarka ana waa waqt ljawaaz maca alkaraaha in halkaa la gaarsiiye ma fiicno lakiin salaada xilligaas ilaa ay ka dhacda liyi riwaaya kale xataa taqruba shamsu casarka waqtigiisu ilaa qoraxda ka dhacdo waqtiga wujuubka ah waqtiga adowi intaaso dhan laakiin waa karaaha inaan daruuro timaado mooyeene in halkaa la gaarsiiyo faida salaytum maqriba faina waqtu waqti maqrib waa joogaa ilaa an yasqud shafaqu ilaa shafaqa uu ka dhaco ashafaqu lamar riwaayadana ayaduna waxaa weeyaan jamhuur shaaficiya madhab shaaficiya si ay u badan yihiin ayuu khilaafsan yahay maqribka waxay qabaan hal waqti unbuu leeyahay oo xadiidu jibriil bay qaadanayaano labadii maalmoodba idaa qarabat ishamsu inuu tujiyey saas safarada udhacdayba ayuu tujiyey marka biqadar inta laga aadaam laga aqimo laga weysaysto oo laga tukada saddexdaa ragcado intaasay dhahaan waqtigii maqribkii laakiin riwaayadana waxay caddaynaysaa waana weji lishaaficiye jamhuurta ku raacsan yihin wej bay leeyihin riwaaya leeyihiine fainahu waqtu ilaa an yasquda shafaqu ma aha waqtiga maqribka waqti dayiqa ma ahee ilaa cawaweerta ay ka dhacdo cawaweerta cawaweerta waxaa la dhaha qoraxda marka ay dhacdo iftiinka ka dambeeya guduudan markuu dhammaado markaasaa maqribkii waqtigiisi dhammaaday faidaa sallaytum alcishaa cisha markaad tukataan fa ina waqtu weeye ilaa nisfi lleyl habeenka niskiisa cishaha waqtigiisana wuxuu bilaabani maqribka waqtigiisa markuu dhammaado oo guduudkii maqribka ahaa markuu dhammaado halkaasu ka bilaaban jumhuurta sidaa qabta bikhilaafi maa dahaba ilayhi alaxnaaf axnaafta waxay qabaan shafaqa axmarka ama thawr alaxmarba ha tago kow haddana waxaa imaanayaa shafaqu labyad caddiin baa imaan cadinka markuu dhammaado oo mugdii bilowdo markaas cishuu bilowday ayay qabaan faina waqtu ilaa nisfi leyl ilaa habeenka niskiisa laga gaaro cishaha wey ahlucilmiga sidaasay qabaan ululeyl iyo nisfuleyl naska xadiidku sidaas u badan yahay shaaficiyada way khilaafsan yihin waxay leeyihiin waqtiga cishaha ilaa waaga uu ka baryo wey ah, waqtiga cishaha waa inta witirka aad tukan karto witirkana goormo waqtigiisa dhammaadaa laakiin nabiga toosin jira caaisha oo waaga inuu ku baryo dhihi jiray ilaa qoraxda intayna waaga intuuna ka barya waaga fajirka saadiqa intaasa subax yaa witrku jooga intuu jooga cishana waa jooga intuu watir in jooga cishana waa waa joogaa sidaa shaaficiyada qabta xadiid abi qataado noo imaan doona oo salaaddii markay ka tageen hurdo darteed nabiga saxaabadiisa habeen unbay hurdo ku dhacda iyagoo musaafiriin ahaayo socod dheer soo galo wada daadanaabay daateenoo waardihiina waa iska saxda isagoo bilaal ahaayo markaasay calaa caleena o salaada anagii baan tafriid iyo xadgudub ku samaynay laysa fi salaati tafriid buu nabi ala slam laysa fi salaati tafriid inama tafriidu an tuahara asalaat ilaa an taatiya alukhraa salaadan wakhtigeeda inaad ka tagto ilaa wakhtiga salaada kale aad ka gaadho inaad intaas aadan tukanin baa tafriida halkaasa waxay ka qaateen salaadda wakhtigeeda wuxuu joogi ilaa wakhtiga salaada kale laga gaadho waxaan salaadda subax ka ahayn subaxa asagu la dhihi maayo markii la tukado duhur waa ina la gaadho intaa wakhti way lama dhihine xataa tadluca shamsu qoraxda markay soo baxdo subax soo ku dhammaan laakiin salaadaha inteedo kale tadaahul baa ka dhexeeya iyo mushaaraka fi lwaqti ayb fainahu waqtun ila nisfi leyl qaala xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambariyu qaala xadaana abi xadaana shucban qataada can abi ayuubin wasmuhu yaxya bnu malik alasdiy wayuqaalu almaraaqiyin waa la dhahaaye walmaraaqin xayun waa xaafad iyo meel xaaraaho min alasdi ka mid ahe can cabdillaahi bni camar buu ka wariyey axaadiistan <clears throat> hadda soo socoto waa cabdillahi bni camar bin caas buu ku wareegaya can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi waqtu duhri duhurka waqtigiisu maa lam yaxdur ilcasr intaan casar la gaarin wey casar intaan la gaarin weeyaan waa meesha ay leeyihin wax ishtiraagna lama jiro kana waa inay tagto tana soo gasho tanna baxdo shaaficiyada wa waqt lcasr casrka waqtigiisuna maa lam tasfirna shamsu qoraxda intayna jaallo noqonin weeyaan ama zacfaraan wa waqt lmaqribi maqribka waqtigiisuna maa lam yasqud kawru shafaqi laxmar baa loo jeedaayo midabka gududan intuuna dhicin maqribku waad haysataa wa waqt lcishaa cishaa waqtigiisu lilaa nisfi leyl habeenka nisfiisa lalaga gaaro weeyaan waqtlfadiilihi iyo waqtiyaadkii baa laga hadlaya waqtulfadiila waa awal waqtiga waqtu muxuu ahaa ikhtiyaarkuna waa ilaa nisfi wa waqtu lfajri fajrka waqtigiisuna maa lam shamsu intayna qoraxda soo bixin weeyaan yacquub ibn ibraahim bay walaala yihiin qaal xaddaana cabdisamdin xaddaana hamaam qaal xaddaana qataada can abi ayuub can cabdillaahi bn camar can rasuuli lahi sala la alay slam qaal nabigu wuxuu yidhi waqtu duhri duhurka waqtigiisu idaa zaalat ishamsu qoraxda markay zuusho wey oo qoraxaysa u socotay ay zuusho zawaalka macnaha waxaa weeyaan hooskii hooskii marka hore jiray xaggaa iyo qorax kasoobax qorax udhac jiray ayaa xaggaa iyo qorax kasoobax u leexani intaasaa marka waxaa la yihahdaa zawaal qoraxdaa zuushay bartankeena waa ka leexatay xagga aragtida laakiin xilliyaha waa kala duwan yahay xilliga sayfka iyo shitaha jiilaalka iyo xagaaga iyo mararka qaar waxaad arkaysaa inay kala fog yihiin zawaalku kala fog yahay markay qoraxda zuulayso ayb wa kaana dillu rajuli weliba uu noqdo aakhirkii buu ka hadlaya wa kaana dillu rajuli ninka qof baa loo wada iyo shaksi iyo xataa qori la taagay uu noqdo wax walba hooskiisa ka duulihi dheerarkiisa shay walba iyo hooskiisa markay isleekaadaanna waa duhurka waqtigiisa ugu dambeeyey maa lam yaxdur alcasru casr intuuna soo xaadino wixii ka dambeeya casr baa soo geli oo waqtulcasri casrka waqtigiisu maa lam tasfara shamsu wuxuu kuu sheegay aakhirkii awalku waxa weeyaan idaa saara dilla kulli shay milahu waqtiga casr markuu dhammaado aakhirkana waxa weeyaan waqtiga ugu dambeeya ikhtiyaarka waqtulakhtiyaarka waxaa weeyaan dillu kulli shay milayh shay walba iyo hooskiisa markay labalaab noqdaan casrka waqtigiisa aakhirkaada taaganta waa jamhuuroodow xanaaftu way diidan yihiin xanafiyadu way diidan yihiin waqtiga awalkiisa halkaasa ka bilaabmi leeyihin casarka in dib loo dhigo oo waqtigaasa tukado yaa awal waqtiga bay leeyihiin laakiin nusuusta daahirkeeda ee ku cad awqaatu salaad baa lagu radiyaa iyaguna masale kale iyo meelo kale aadaan inamaa maalakum markii la fiiriyo ummadihii kale iyo idinka waxaad lama tihin karajulun istaajara rajulan in nin kale ijaartay xadiidka ahaa casarka waqtigiisii wax yar bay shaqeeyeen oo wax yar buu siiyey baynamaa duhurka wax badan ay qaateenoo nisfu loo sheegay marka waxay leeyihiin si uu wati yar wakti yar uu noqdo oo xadiidkaasi uu sidaas loogu fahmo oo loo dhaho ninkaasi waxa uu siiyey aleelahay waktigay shaqeeyeen baa yaraa waxay noqonaysaa qof iyo hooskiisa markii labalaab uu hooski ku noqdo oo casarka sii yar markaas la dhihi kara waqti waa yarya laakiin marka la yidhaahdo sagaal saac iyo bar oo kale la yidhaahdo oo hooska iyo qofka ay hal hoos isleeyihiin watiba waa dheer yahayba waa dheer yahay ah, wakti dheer weeyaan marka wax ka badan buu heli lahaa halkaasay ku luqluuqayaan halkaasay ku luqluuqayaan ayb wawaqt lcasri maa lam tasfar shamsu wawaqtu salaat lmaqrib maa lam yaqib ishafaqu wawaqtu salaat alcishaa ilaa nisfi leyl alawsat nisfi leylka dhexe yani haweenka niskiisa bartanka la wawaqtu salaati subxi subaxa salaadiisa waqtigeeduna min duluuci ilfajr ka soo bilow waaga markuu oo dilaaco fajrka saadq la yihahdo maa lam taطlic الshamsu qoraxda intayna soo bixin faidaa dalacat الshamsu markay soo baxdo faamsik can الsalaad jooji salaada xilliga qoraxda ay soo baxayso u kaadi ilaa ay ka soo kor noqotay bannaanka ka timaado fainahaa qoraxdu tadlucu waxay ka soo dhalataa bayna qarnay shayaan shayaan labadiisa geyse xilligaasuu shaydaanku ayuu isuyuu madaxa u dhigaa si ay kuwa dabka qoraxda caabudo kuwa ajraamta samaawiya qoraxdii caabudo qoraxda u sujuuda soobixideeda iyo asagii oo madaxa u dhigay sujuudda ayada ah marka in asaga u dhacdo loo sujuuduu rabaaye xilligaa shaydaanka maaragta loo sujuudaayo iyo qoraxda idinkuna hawaafaqina hawaafaqina u suga ilaa qoraxda ka soo baxdo waxadaanii axmed bn yuusuf alasdiyu qaal xadaanaa cumar bn cabdilaahi bn raziin qaal xadaanaa ibrahim yani bn dahmaan can alxajaaj huwa bn xajaaj can qataada can abi ayuubi can cabdilaahi bni camrin ibn alcaas annahu qaala wuxuu yidhi su-ila rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can waqti salawaati salaadaha waqtigoodii xilliga waqtiga salaadaha faqaala nabigu wuxuu yidhi waqtu salaati alfajri salaada subax ka soo bilo waqtigeedu maa lam yadruc qarnu shamsi alawali qoraxda geeskeeda u horreeya intayna soo bixin weyn fiidda hore intayna soo bixin waqtiga waa joogaa waqtu salaati duhri duhurka salaadiisa waqtigeeduna idaa zaalat ashamsu qoraxda markay suusho can badni samaa samada bartankeeda ka yar leexato maa lam yaxdur alcasru casar intuunan gaarin waqti salaat alcasr casrka waqtigiisuna maa lam tasfara shamsu qoraxdu intayna midabkeeda isbedelin oo jaallo noqonin wayasqud qarnuhaa geeskeedana uuna ka dhicin alawale hore hadduu geeska u horeeya ay la gasho waqtigii waa dhammaaday casar waqtu salaati maqribi maqribka waqtigiisuna idaa qaamat ishamsu qoraxdu markay wada dhacda ayadoo idil maa lam yasqud ishafaqu midabka axmedka guduudan intuuna weli una baabi'in waqtu salaati alcishaa cishaa waqtigiisuna ilaa nisfileyl habeenka niskiisa in laga gaaro waqtul ikhtiyaarka waa haysataa laakiin ilaa ay waaga ka bariyo intaana waqti jawaas weeyaan xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi qaala ahbarana cabdullaahi bnu yaxya bin abi kaiirin qaala samictu abi yaquul aabbahay baan maqlay buu leeyahay aabbihi waa yaxya bin abi kaiir alyamaani laa yusadaacu alcilmu biraaxati ljismi laa yusadaacu alcilmu biraaxati ljismi cilmi laguma helo oo laguma gaaro biraaxati ljismi loo raaxeeyo hadalkan culammadu markay hadlayaan xadiidkan muslim dhexdiisa warkaa yaxya bin abi kaiir uu keenay waxay dhaheen munaasabo lama laha baabka maxaa yeelay awqaatu salawaad baan ka hadlaynay cilmi iyo isku boorintiis ayaana masaladan iyo hadalkan iyo ahartan ay xumbaarsan tahay qaarna waxay yihiin calaaqa ka dhexaysa wuxuu imaam muslim raximahullahu noo soo aruuriyey si nadaamsan oo tartiibsan oo xifdi iyo tusaaya awoodda iyo quwada xifdigiisa iyo sanaacatlxadiid si uu u yaqaano duruqdii xadiidka u soo arooriyey gaar ahaan xadiidka u dambeeya cabdulahi bin camar bin caas ku wada arooraayay dhammaantood siduu asaaniiddii u kala tartiibiye u nadaamiye o isku xoojiyeen intaasoo dhan markaad fiiriso laguma helin jismi loo raaxeeyo iyo hurdo iyo meelo la sheegsheekeeyee soo jeed iyo kala celin sanada axaadiista iyo asaaniiddaasi waxaa lagu gaaray qof soo jeeday oo dadaalay oo wakti badan ku bixiyey oo dhidid ka imaaday oo raaxay iyo naftiisa jismigeeda ilaalinteeda aan waxba u ta'reebin qofkaas unbaa gaadhay ogaanteeda lahow qofkii rabow inaad gaadho martabo sare filcilmi iyo aqoon oo diinta aad si fiican u barato wati bixi wati bixi waa in waqti bixiso man acdaa alcilma kullahu acdaa nisfah oo bacdah qofkii siiya cilmi waktigiisa iyuu qaar qaarunbuu gaari ma wada helayo maxaad u malaynaysaa qofkii wati yar siiya watiya qofka siiya maad umalan agey gaaraya marka waxay u baahan tahay waa masaladan culimmadu ay kaga hadlaan masalada ay culimmada kaga hadlaan tacliim almutacalimka iyo xilyatu aalib اlcilmi iyo aadaabu alab اlcilmi iyo alxadu calaa alab اlcilmi iyo marka laga hadlayo ayaa masaladan lasoo qaataa laa yustaacu اlcilmu biraaxat اljism nacam man khadama almaxaabir shacada almanaabir ah, man khadama almaxaabir sacad almanaabic ninkii ku dadaala cilmiga iyo waxbarida unbaa hadhowna siyaadada iyo hoggaanka iyo manaabirta ka hadli saasay culammadu dhaheen marka waa masalo jadiirun bilcinaayati wadikr in laga hadla ay aad iyo aad u mudan tahay cilmiga gaar ahaan zamankan ay fitantu badatay ay badatay alrukuun ila dunya adduunyada in lagu maarata mashquulo adduunyau laga fikiro oo wakhti badan lagu bixiyo ay badatay waxyaalaha mashaaqisha ee dhalinyarada mashquulinaya wakhtigooda iyo maankoodiiba maskaxdooda dhanba la tegay markii waxaasoo dhan la fiiriyo in abaabul la galo masaladan ayadahe cilmiga iyo isku baarutiisa ah oo ummadda looga hadlo oo dowlaad iyo siminaaro laga hadlo oo muxaadaraadka lagu soo daro oo dhallinyarada iyo dadka waxbaranaya iyo dalabatulcilmi iyo cumuumul umma ummadda dhammaanteedba cilmiga iyo ahamiyada uu leeyahay waa waxa ugu sharaf badan ee qofka wakhti uu ku bixiyo cilmigu waxaa ugu sharaf badan oo cilmiga qofka uu wati ku bixiyo cilmiga weeyaan inaad waa kii dhihi jiray ninkii ahaa eh, almutanabi dhihi jiray eh, laba shay buu muqaaranaynayaa maxay ahay labada shay uu muqaaraneeyey in badan baan ishaaray acazu makaanin acazu makaanin fi duna sarju saabixin wkhayru jaliisi fi zamani kitaabu acazu makaani fi dunaa adduunyada waxaa ugu cizi iyo sharaf badan qofka marku uu yahay qof mujaahid fii sabiili illaahi ah diintiisa difaacaya aan khuduuc iyo ihaaniya isdhiibid midna aan ogolayn wixii ilaahay siiye cizigahay sharafta badnaa kor u qaadaya kelimadii ilaahay kor u qaadiya kelimatu lkufrina sufla hoos u dhigaaya qofka asagae fi lfuquur iyo fi lxuduud iyo soo jeed iyo diinta difaaceeda u soo jeeda carabkiisa ku difaacaya seeftiisa iyo xooggiisa ku difaacaya qofkaasaa ugu casiidsan oo ugu sharaf badan walidaalika nabiga calayh salaam yidhi wajucila dillatu wasakaaru liman khaalafa amrii markuu ka hadlay jucila risqii taxta dilli rumxi ayaa risqigee la geliyey meeshaas qofku wax ka soo saarto yaa ugu sharaf badan uguna xalaalsan dulligana waa kasoo horjeedaa waxay ka soo horjeeda weeyaan marka taa haddii la waayey oodan aadaynin oodan ammadda ayada aadan tabarteeda haynin iyo awoodeedii aadan haynin waxaa ku xiga waxaa weye cilmiga inaad barato waa nooc jihaadka ka mida ah, ood xalaashii xaaraanta kala barato oo xaq iyo kala barato oo saxda iyo faasidka kala barato oo sunnada iyo bidcada kala barato ood iftiinka iyo mugdiga kala barato taasaa ku xigta gaar ahaan alkitaabu wasunna alkitaabu wasunna alwaxyayn in la barto oo lagu dadaalo iyo wixii u khidmaynaya laa yustadaacu alcilmu biraaxati ljismi ah, jismi loo raaxeeyo hurda ay hayse iyo qoraxda igu kulul iyo socodkaas dheer ma geli kari iyo waxaasoo dhanba waa raaxatuljismi jismi loo raaxaynayo wey marka layskuma helo jismi loo raaxeeyey oo la fiiriyey xaaladiisii iyo raaxadiisi iyo cilmi loo sabray oo muddo badan loo fadhiyay oo wax badan wakhtiga lagu bixiyey qaala xadaanii zuhayr bnu xarbin wacubaydlahi bnu saciid kilaahumaa can alazraq qaala zuhayr xadaanaa isxaaq bnu yuusuf alazraq xadaanaa sufyaan can calqama bni martadin can sulaymaan bni burayda can abihi burayda bni xusayn can اnabiyi sal اllah alيه wasalam ana rajula nin baa sa'alahu can waqti salaa nin baa weydiiyey nabiga calayh salaam waqtiga salaadda faqaala lahu wuxuu ku yidhi salli macana haadayn labadan maalmood nala tuko oo waxaa la dhaha atacliimu biاlcamal atacliimu biاlficli in ficila si ficila oo muuqata wax loo baro qofka loo baro oo meeshaad oga sheegi lahayd ficilaad u barto ficilkaa ka xoog badan oo ka saamayn badan nala tuko maanta iyo berri waqtigaadaan baran doonee yacni yoomayn laba maalmood falamaa zaalat ishamsu maalinta u horraysay qoraxdu markii zuusho duhur la gaaray amara bilaalan bilaal buu amray faadana aadaan buy waa aadaan awal waqti waqti awalkiisa uma amara waa amray faaqaama duhra salaaddii duhur baa loo aqimay uma amara waa amray faaqaama casra casrkii buu haddana u aqimay washamsu murtafacatun baydaa naqiya qoraxdoo koraysa oo cad oo nadiif ah oo wax shucaac iyo iftiinkeedaoo taga ma jirta iftiinkeeda waa baaqi wey baydaa naqiya way caddahay shuaaceedii naqiya waa nadiif mugdi ma gelin uma amara wuxuu amray inuu haddana aqimo fa aqaama almaqriba xilligii maqribkii xiina goortiibu maqribka la galay qaabat ishamsu qoraxda ay dhacday waqti awalkiisa wey uma amara wuxuu amray haddana aqim cishihii fa aqaama alcishaa cishihii buu aqimay xiina qaaba shafaqu shafaqa iyo midabka axmarkaa markuu dhacay ayaa loo aadaama loo aqimay uma amarahu wuxuu amray fajarkii fa aqaama alfajra fajarkii buu u istaagay xiina dalaca alfajru fajarkii markuu dhashay fajarkii u horreeyey iftiinka u horreeya bilaabanayaba falamaa an kaana alyowmu haani maalintii labaad markay ahaatay ninkana waa fiirsanaya ka warhay baa la yidhi keligiina loolama jeeday dhammaan dadkay maslaxaha ugu jirtaa oo la dhihi maayo dadka waktigoodii in la dib dibhor loo qaado kor hoos dib loo dhigo calaa xisaab alaakhariin saba ma noqonayso mayay dhammaan maslaxay u tahay dhammaan maslaxay u tahay awalulwaktigii iyo waxaa la baraya aakirulwaktigii wakhtiga awalkiisa iyo aakhirkiisa falama an kaana alyawmu aani maalintii labaad markii la gaaray amarahu uu amray nabigu faabrada bidahri duhurkii buu nabiga calayh salaam qaboojiyey waxbay u kaadi buu yidhi faabrada biha waa qaboojiyey faancama ay baalaqa waa ku xeel dheeraaday an yubrida biha inuu qaboojiyo weliba ku dhexeel dheeraaday dib buu u dhigay ilaa waagi qoraxda ay ka qabowdo duhurkii aakhirkii uu laga gaaro wasalla alcasra casrkii buu tukaday washamsu murtafica qoraxdii fawqa aladii maalintii in ka koraysa ka intii maalintii hore in ka koraysa ayuu dib u dhigay wa salla almaqriba maqribkii buu tukaday qabla an yaqiiba shafaqu intuuna midabka axmarkaa weli dhicin laakiin wakhtigii qoraxda ay dhacdayba muuna tukanine xogood buu dib u dhigay ilaa laakiin ay ku dhowaatay in cawaweerka ay dhacdo wa salla alcishaaa cishihii buu nabigu tukaday bacda maa dahaba uluuu leyli habeenka ulukii afar saac dhammaaday wa salla alfajra fajrkii buu tukaday fa asfara bihaa waa caddeeyey waagii waa iftiimiyey uma qaala wuxuu nabigu yidhi ayna asaa'ilu can waqti salaa away daraadna weydiinaya laba maalmood buu waqtiga salaadda kiina weydiinaya away faqaala rajulu ana yaa rasuulala waa aniga waa ikan qaala waqtu salaatikum keligaa ma ahe adig iyo jamaacadii kula socoto iyo masaajidka o dhan bayna maa ra'aytum waqtiga salaadda wuxuu udhaxeeya bayna maa ra'aytum awalkii dee waabaad aragtayba aakhirka waa aragtay sheegitaan uma baahnaa laakiin wuxuu nabiga calai salaam ku daray inta udheaysana wati wey inta udhexaysana waa waqti xadaana ibrahim bn muxamed bn carcarat asaamiy masalada waxaa la dhaha takiiru bayaan ilaa waqti alxaaja taakhiiru bayaan ilaa waqti alxaaja dhib ma lahaa waqtiga baahida dib loogu dhigo caddaynta laakiin waqtiga can waqti alxaaja la ogoleen xilligii baahida ay taaganta in caddaynta iyo cilmiga dib looga dhigo lama ogolo laakiin marka aad baahato in lagula sugo oo cilmigii dib lagugu dhigo xilligii aad u baahan tahay oo de waqti markii la gaaro un baahida imaatay markaas si ficila loo barayaa markii ma nabiga alai slam uma sheegin hala gaaro wakhtigii aad u bahreed si ficilaana kugu baraynaa baa layidhi waxaddaanii ibraahim bn moxamed bn cancanata saamiyu qaala xadaana xaramiy bn cumaarata qaala xadaana shucba bn xajaaj can calqama bn marsadin can sulaymaan bn burayda can abihi burayda bn xusaynin radi allahu canhu ana rajula ninba ata nabiya nabigu u yimid calayhi salaam fasalahu wuxuu weydiiyey can mawaaqiiti salaad salaadda wakhtiyaheeda faqaala wuxuu yidhi ashhad xaadir macana salaad salaaddu inala joog faamara bilaalan buu amray faadana bialas xilli heemamow ah oon waxba la arkaynin buu yidhi aadaan salaadii subax fasalla subax buu tukaday xiina dalaca alfajru fajarkii markii uu dhashay uma amarahu biuhri duhurkii buu amray aadaan xiina zaalat ishamsu markii qoraxdii suusha can badni samaa samada bartankeeda uma amarahu bilcasri casarkii buu haddana amray washamsu murtafica qoraxdii oo koraysa uma amarahu bilmaqrib buu amray xiina wajabat ishamsu ma qoraxdii ay dhacday wajabat macnaa harabat uma amarahu bilcishaa cishii buu amray xiina waqaca shafaqu midabkii guduudnaa markuu tagay oo maqribku u dhammaaday ceshii baa bilowday uma amarahu lhada maalintii ku xigtee berrideed ayuu haddana amray aadaankii bilaal fanawara bisubxi subxi buu nuuriyey iftiinkiisii buu sugay markuu saa u baryo ma sugine ma tukanine xogoo yar iftiimiye rasuulka sala allah alay wasalam uma amarahu biduhri duhurkii buu haddana amrayoo fa abrada waa qaboojiyey waa u sugay xilligii kulul bay landuur ku hagaagaaye ogow sug buu yidhi uma amarahu bilcasri washamsu baydaaa naqiya iyadoo iftiina lam tukhaalidha sufra weli ayna noqonin sufro iyo jaallo ayna noqonin xilligaas sufrada ila waa waqtu jawaas maca alkaraaha uma amarahu bilmaqribi maqribkii buu amray qabla an yaqaca shafaqu intuuna midabkii axmarkaa weli dhicin laakiin ku dhow yahay waa waqtigii maqribka ikhtiyaarka ahaa uma amarahu bilcishaai cishii buu amray cinda dahaabi uluuleyli habeenka saddexmeelood meel markuu tagay oo bacdii ama markiis shaka xaramiyu baa shakiyey falama asbaxa qaal ayna saa'ilu awal ninkiina weydiinayay maa bayna maa ra'ayta waqtun intaa aad aragtay awalkii waqtiga iyo aakhirka waqtiga inta udhaxaysa waqtun huwa waqtun waqtiga salaada weeyaan sidii nabiga jibriil uu marka u baray iyo saxaabadiisana u baray qaala xadaanaa moxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa badr bn cuثmaan qaala xadaanaa abu bin abi muusa can abiih can rasuuli illaahi sala اllahu alيh wasalam anahu ataahu saa'ilun qof saa'iloo su'aal cilmi a ah weydiinaya yas'aluhu can mawaaqiiti salaad salaadaha waqtigooda nabi allow nabar buu yidhi falam yarudda calayhi shayan ooma jawaabin waa waqti kale ama lam yarudda calayhi jawaaban ooma jawaabin macnaahu waqtigii markiiba uma sheegin ee wuxuu ugu jawaabay ficlan qowlanna uguma jawaabin ee ficlan ugu jawaabay haddaanna waa isku qiso haddii kale waa tacadad qisas weeyaan taana ninkaas aseedkana mid kale u ahaa qaala fa aqaama alfajr fajrkiibuu nabiga alay slam aqiima xina wakhtigii inshaqa alfajru fajarka saadiqa markuu dilaacayo iftiinkii dadka yaqaanaa garanaayee ayuu saa u dilaaco hooguu saa u yar ballaadho wannaasu dadku qaarra laa yakaadu uuna sigaynin ama laa yakaadu wannaasu laa yakaadu yacrifu bacduhum bacda ayaan qaarkood qaarka kale ayna garanaynin waa xilli mugda oo himamawa oo qofka qofka u dhow uunan garanaynin ma hebel baa muxuu yahay garanayn uma amarahu nabiga alay slam muxuu amray haddana bilaal oo faaqaama biduhri duhrkii buu aqim yidhi xiina zaalat ishamsu qoraxdii markay zuushay waalqaa'ilu qof hadlayna yaquulu uu leeyahay sida isaga u arko qad intasafannahaar kala barkii baan taagannahay weli qoraxdii ma zuulin dadka qaar ay ku doodayaan wa huwa rasuulkaase kaana ahaa aclama midkii ka yaqaana minhum saxaabada waqtiga salaada inay qoraxdu ay zuushay nabigaa ka yaqaanay sala allah caleh wasalam uma amara wuxuu nabigu amray bilaal faaqaama bilcasri wshamsu murtafica qoraxda weli koraysa uma amara wuu amray faaqaama bilmaqribi xiina waqacat ishamsu waqacat iyo wajabat iyo qarabat isku macno wey qoraxday dhacday uma amarahu waa amray faaqaama alcishaa cishihiibu haddana u aaqima u istaagay xiina goortii qaaba shafaqul axmaru midabka guduudan uu tagay waa awal waqti lcishaa cishaa waqtigiisa ugu horreeya weeyaan markii maqribka la tukado wax yar kadibba uma ahara alfajra fajirkii iyo salaadii subax buu nabigu dib u dhigay waa maalinta labaad min alqadi berridii xata insarafa minhaa ilaa uu nabiga salaaddii ka soo gandoomo oo ka baxay waal qaa'ilu yaquul wixii qof dadka qaar ay leeyihiin qad dalacat ishamsu qoraxdu way dhalatay ow kaadid way ku dhowdahay inay soo baxdo qoraxdii baaba soo baxaysa saasuu dib ugu dhigay nabiga alai salaam may soo bixin laakiin dib buu dhigay ilaa ay dadka qaar dhahasho waagi qoraxdii soo baxdayba uma akhara duhra xataa kaana qariiban min waqti alcasri bilams xilligii casarka uu shalay tukaday wakhti u dhow ayaa duurka la tukaday uma ahara alcasra buu dibdhiga xataa insarafa minha ilaa uu ka baxay waalqaa'ilu yaquul wuxuu qof dadka qaar ay leeyihiin qad ixmarat ishamsu qoraxdii way casaatay way guduudatay wayba dhacaysaa uma ahara almaqriba maqribkii buu dibdhigay xataa kaana cinda suquudi shafaq midabkii guduudnaa markuu sii dhacaayo ayuu gaadhsiiyey uma ahara alcishaa cishii buu dibdhigay xataa kaana uluuuleyli alwal habeenka saddex qaybood weeyaan waa saddex afaraad habeenka saddex afaraad way afar saac iyo afar saac afar saac uludka hore afarta saaca hore markay dhammaatay uma asbaxa fadaca saa'ila waagii baa baryey waa maalinta labaad markaasuu u yeehay saa'ilkii su-aasha weydiinayay faqaal alwaqtu bayna haadayni labadaasay udhaxaysaa isaguna waa fiirsanayay qaala musanifu xadaana abu bakr bin abi shayba qala xadaana wakiic can badr bni cuثmaan can abi bakr bn abi muusa samicahu minhu can abihi ana saa'ilan ata nabiya fasa'alahu can mawaaqiiti salaa bimidli xadiidi ibni numayr hayra anahu qaal fasala almaqrba wuxuu tukaday qabla an yafiiqa yaqiiba shafaqu fi lyowmi aali maalinta labaad shafaqii axmarka intuuna oli dhexin baabu istixbaabi libraadi biduhri fii shidat alxari wuxuu ku saabsan yahay istixbaab libraad qaboojinta biduhri la qaboojiyo fii shiddat alxari xilliga qoraxdu ay kulushahay in dib loo dhigo layaqi wajiha sunna ah wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah waslam